sharqiga qorax kasoo baxa faاtakhadat min dunihim xijaaban waxa ay samaysatay xijaab iyaga ay maaragtay isaga asturaysay arsalnaa ilayhaa ruuxanaa fatamahala lahaa basharan sawiya ay malaku jibriil loo soo diray oo markaa uu isugu soo sawiray qof bilow aadniya oo nin caadiya isaga soo dhigay qaalat inii acuudu biraxmani minka in kunta taqiya haddii aad mid taqiya tahay ilaahay baan kaa magan gelayaa bay tiri qaala waxa uu yidhi inamaa ana rasuulu rabbiki liahaba laki gulaaman zakiya waxaan ahay rasuul ilaahay kuusoo diray si aan kuugu hibeeyo wiil maaragtay wanaagsan oo aad iyo aada u wanaagsan qaalat anaa yakunu lii gulaamun walam yamsasnii basharun walam aku baqiya seedaan wiil ku dhalayaabay tiri iyadoo aan ninbay gursan aan waxa weye naar xunaan ahayn qaala waxa uu yihi kadaliki qaala rabuki huwa calaya hayin wa runtaa buu yihi naag xunna ma tihid midna kuma guursan laakiin allihii subxaana qaadirkaa wuxuu yidhi arrintaa way ii fududahay oo aad ay ugu fududahay walinajcalahu aayatan linnaasi wa raxmatan mina wa kana amra maqdiya nabiyullaahi ciisana ilaahay waxa uu ka dhigayaa aayad ayaa dadka looga dhigayaa calaamad kutusinaysa qudradda ilaahay iyo naxariis raxmad xag ilaahay ka ahaatay waana arrin ilaahay xukmiyey oo ka noqod male faxamalatu faintabadat bihi maryam waa hogaansantay markaa uurkiina waa yeelatay faxamalat faintabadat bihi makaanan qasiya ay markii ay uurkii yeelatay oo waktigii dhalmadii soo dhawaatay ayay xaggaas meel fog bay markaas ka aaday oo dadkii ka dhex baxday fa jaaha almakhaadu ilaa jidci nakla waxaa u yimid marka fooshiibaa ugu timid iyadoo geed timira hoosti joogtaa way qaalat waxay tihi yaa laytanii mitu haada wa kuntu nasya mansiha haddaan ahaan lahaa bay tiri mid horey u dhimatay oo la ilaawey ama midaanba la abuurinba fanaadaaha min taxtihaa anlaa taxzanii qad jacala rabuki taxtaki sariha ha waxaa la yihaha welwelin allihii subxaana qaadirkaa ayaa maaragtay waxa uu hoostaada kaaga yeelay meesha aad joogtid hoosteeda sariya ay macnaha meel aad biyaha ka cabaysid oo nahriyo sida inoo imaan doonta culamada aqwaasheeda waa yi haddana waxaa la yidhi wahuzuu ilayki bijidci nakla tusaaqid calayki rutaban janiya lux lux baa oo lux waxa weye geedka markii la ligligo waxaa kaaga soo daadanaysa maaragtay timiru oo waxa weye rudabka waa markuu cusub yahay oo timirta cusub tahay oo curdanka fakuli washrabiba cun baa la yidhi oo cab waqarii caynan wiilkaad dhasheen indhahaaga waa ku joogsadeen fa imaa tarayinii min albashari axadan haddii aad aragtid wax bashara oo dada faquuli dheh inii nadartu liraxmani sawman falan ukalima alyawma insiya falan ukalima alyawma insiya maanta cidna la hadli oo soon ayaa nadiray ku dheemalay fii suurati maryam ayaa ilaahay aayadahaas ku keenay qaala ibnu kathiir raximahullah waxau yihi dakara allahu tacaala hadihi alqisa bacda qisati zakariya nabiyullahi zakariya markuu ilaahay fi suurati maryam kaga sheekeeyey ayaa kabacdi bacdi qisadaa lagu xijiyey oo waxa weeye maadaama qisatu zakariya ay ahayd horudhacii qisatu ciisa ayay ahayd kama dakara fi suurati ali cimran sidoo kale wuu isla xiriiriyey mar walba fi suurati ambiya wa zakariya id naadaa rabbahu rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayru lwaarihiin fastajabnaa lahu wawahabnaa lahu yaxya wa aslaxnaa lahu zawja inahum kanuu yusaaricuuna fi lkhayraati wayadcuunana raqaba warahaba wa kanuu lana khaashiciin walati axsanat halkaa marka ayaa saa la iskula xiriiriyay fi suurati ambiyana markii qisatu zakariya la sheegay ayaa ilahay waxa u yihi walatii axsanat farjaha tii waxa weye maryama ayaa laga wadaa dhowrtay farjigeeda oo zina ka ilaalisay iyo xumaan fa nafaknaa fiiha min ruuxina waxaan ku afuufnay ruuxdeedii ay maaragtay naftii nabiyullahi ciisa oo allihii subxaana qaadirkaa ka abuuray ruuxdii u ilaahay usoo diray wayo ilahay waxau yihi marka ruuxuna wajacalnaaha wabnaha aayatan lilcaalamiin iyada iyo wiilkeediiba waxaanu dadka uga dhignay calaamad kutusinaysa qudradda ilaahay haddaba waxay noo soo horumartay marka ana maryama lama wulidat markii maryama hooyadeed ay dhashay inay geysay masaajidka oo ay ka dhintay dadka u shaqeeya masaajidka nina guursan waxa wey ay dhalinyaro ahayd waxaana kafaalo qaaday nabiyullahi zakariya oo qabay maaragtay ama walaasheed ama habaryarkeed ayaa kafaalo qaaday waa inagii soo sharaxnay waana tuu maaragtay u sameeyey meesha gaarkaa oo mixraabka meel gaara waa isagii u sameeyey haddaba marka nabiyullahi zakariya saasuu gacanta ugu hayay kabacdina markaa maryama halkaasay joogtay markay qaan gaadhay baa la yidhi marka oo ila noqotay oo ay ku dadaashay cibaadadii falam yakun fi dalika azamaan buu yihi ibnu kathiir cid lamida xilligaa cibaadada lama arag ba la yidhi oo qof aad iyo aad cibaadadeedu cajiib u tahay bay ahayd cid lamida waa la weyde waa la waayey ba la yidhi ilaa iyo maaragtay eh, tusaale lagu bixin jiray kabacdi marka waa inagii niri malaa'igta ayaa la hadashay oo ugu bishaaraysay inuu ilaahay doortay kabacdina loo doortay inay dhali doonto wiil wanaagsan oo allihii subxaana qaadirka dadka mucjizo uga dhigayo oo waxa weye aabba la-aana oo aan aabba lahayn iyada oo aan nin guursan naag xunna aan ahayn ayaa markaa malaa'igtu saa ugu bishaaraysay markii malaa'igtii u bishaaraysay waa iyadii tiri see baan u dhalayaa kabacdi markaa waa tii loo sheegay allihii subxaana qaadirkaa wax walba inuu awoodo oo waxa weeye uu fa inamaa yaqulu lahu kun fayakun wuxuu oranayaa kun markaasuu ahaanaya markaasay hogaansantay marka markay ogaatay qudradda ilaahay wax celin kale inaysan jirin oo arrintaani inay tahay bay ogaatay ibnu kathiir wuxuu leeyahay wacalimat ana hada fiihi mixnatun cadiimatun laha macnaha imtixaan adag inay mari doonto oo arrintaani ay imtixaan tahay ayay ogaatay waayo sababtu waxa weeye dadkii xilligaa joogay haddii cirdigeeda wax u dhimi doonaan naagaan la guursan oo waxa weeye ilmo wadata waa zinaysatay bay odhanayaan sida yahuudi ay yihaahdeen oo way ka hadleen oo waxa weye cirdigeedii iyo sharafteedii ba xudhimi wuxuu marka ibnu katir wa kaanat inamaa takruju min almasjid fi zamani xaydihaa xilliga ay xaydka qabto ile waa gabadhe ay xaydka qabto oo xaydku ku dhaco ayay masaajidka ka bixi jidhay iyo markay daruuriyadeeda ama xaajo gudanayso ama wax soo magaalada dan uga baahato ayay ka bixi jirtay sidii qof caadiya maalin maalmaha kamida markaa ayay baxday intabadat ay infaradat waxdaha sharqiya almasjid alaqsa macnaha intabadat ay infaradat baan wada keligeed iyadoo ayaa baxday oo magaalo ka baxday xagga maaragtay qor qorax kasoo baxa sharqiga ayay u baxday masjid alaqsa baa laga wadaa xaggan qorax maaragtay kasoo baxa ka xiga markaasa ilaahay wuxuu usoo diray jibriil fatamattala lahaa basharan sawiya ay nin caaliya ayuu isugu soo sawiray liannahu malaaigtu waxa weeye waxay ilaahiyga subxaana qaadirkaa ah wuxuu u ogolaado ayay isku soo isku soo matelaan waatuu jibriil dhowr jeer nebiga u yimid isagoo waxa weeye nin caadiya uu isugu soo matelay way falamaa ra'atu markay aragtay falamaa ra'atu markay aragtay ayay waxay tihi inii acuudu biraxmani minka in kunta taqiya qaala abulcaaliya waxa uu yihi calimat Eh, calimad waxay ogaatay ana ana taqiyi qofka taqiga inuu ha inuu maaragtay dunahyatin ay macnaha inuu leeyahay caqiide iyo diin ka celinaysa ay ana cindahu min taqwa allah maa yardachu wayarudduhu macnaha wax ka celinaya xumaanta cabsida ilaahay inay ka celinayso xumaanta ayay ogaatay qofku hadduu taqi yahay ama qofku hadduuna taqi ahayn o aan ilaahay usan ka cabsanaynin dee kaa isagoo aweeye wax ka celinaya ma jiraan sidaa daraaddeed bay marka waxay tiri in kunta taqiya haddaad mid ilaahay ka baqaya tahay ilahay baa ka amrin kara wuxuu yihi marka ibn kair raximah llah wahada yaruddu qawla man zacm anahu kana fi bani israail rajulu fasiqu mashhuuru bilfisqi ismuhu taqiy waxay leeyihiin yahuudi waxay yidhahdeen in kunta taqiya waxay ka wadaa macnaha nin waxaa jiray magaciisa taqi la oran jiray oo faasiqa oo gabdhaha fara xumayn jiray ninkaasaa marka fara xumeeyey oo ninkaasaa waxa weye uurka ka dhalay oo waxa weeye waa waladulzina halkaasay la marin subxaan allah way haddaba arrintaasi waa batil oo qowlka saxiixa waxa weeye in kunta taqiya ay macnaha haddaad tahay mid ilaahay ka baqaya ilahay baan kaa magangalay ayay tiri markaasuu la hadla waxa uu yihi inama ana rasuulu rabbi anigu waxaan ahaa rasuul ilahay kuusoo diray ma ihi nin xumaan wada ay macnaha ilaahay baa ii kaa soo diray meleg lagu soo diray baan ahay oo maxaa lagula soo diray lastu basharan anigu bashar ma ihi meleg baan ahay ilaahay baana ii kaa soo diray inaan kuu hibeeyo wiil wanaagsan ay waladan zakiyan wiil wanaagsan oo aada u wanaagsan qaalat way la yaabtay waxay tihi kayfa yakunu lii hulaamun seebaan wiil u dhalayaa bay tiri oo mase waxa weye wiil see ku dhalanaya anoon baninba guursan walam yamsasnii basharu walam aku baqiya naag xunna ma ihi ninna ima taabananin ima guursan seebaan marka arrintaa udhacaysa hay walastu data zawjin aniga layma qabo mana ihi naagaha waxyaalaha xumaantaa sameeya faaxishada kumaa u inkirin marka qaala wuxuu yihi kadalika nacam saas wey waa sax waa saa sheegtay laakin qaala rabuki huwa calaya hayin ilahay waxau yihi aniga arrintaasi waa ii fududahay oo arrintaasi aad bay iigu fududahay ayuu yihi oo waxa weeye arrintaan aan la yaabtay allihii subxaana qaadirka dhib kuma aha waayo adigu waad la yaaban tahay basharka caadiga inay waxa weye wiil dhasho aan aaba lahayn laakin allihii subxaana qaadirka way u fududahay oo waxa weye hadduu wax ballan qaado ay wacada annahu sayakhluqu mink gulaaman alihii subxaana qadir wuxuu ballan qaaday inuu wiil kaa abuurayo wiilkaasoo sharaf leh adiga oo aaninku guursan aanina lahayn waxa weye naag xunna ahayn waxaana uu yihi huwa calayhi hayin aad bay ugu fududahay inuu arrintaas sameeyo hada sahlun marka marka ilaahay laga hadlayo inuu arrintaas oo kala sameeyo ilahay waa u fududa leannahu in allaha calaa kuli shayin qadiir wey walinajcalahu aayatan linnaas waa loo fiisheegay marka waxaa la yidhi waxaana laga dhigayaa wiilkan aayad ay calaamatan arrintaa daliili kutusinaysa qudradda ilaahay min anwaaci alkhalqi macnaha nooc uu doono inuu ilaahay abuuri karo waayo nabiyullahi aadam waxa uu ka abuuray min gayri dakarin walaa untha aabalaani iyo hooyolaan min isagoon aabana lahayn hooyana lahayn xawana waxaa laga abuuray nabiy llahi aadam ciisana waxaa laga abuuraya waxa weye maryama isaga oon iyadan isagoon aabalahayn wa khalaqa baqiyat alkhalqi min dakarin wa untha marka afar baa dadkii loo qeybiyey nabiyullahi aadam oo laga soo bilaabay aaba iyo hooyo midna lagama abuurin kun fayakun waa ahaaday ciid baa laga abuuray xawana isagaa laga abuuro feertiisa laga sheexay hooyo male uur ku qaaday nabiyullahi ciisana aabo male laakin uur baa lagu qaaday waa bilcagsi xaawo ayuu maaragtay ku yahay bilcagsi kasoo horjeeda ummadii kaleo dhanna waxaa laga abuuray maaragtay eh, hooyo iyo aab haddaba wax walba ilahay waa awooda haddana wa raxmatan mina ay raxmatan narxamu bihi bihi lcibaad leanna wuxuu ugu yeerayaa diin saxiixa caqiido wanaag isagoo sakiira iyo isagoo weynaaday labadaba oo rabbigii subxaana qaadirkaa in tawxiidkiisa iyo caqiidada iyo waxa weye allihii subxaana qaadirkaa in la raaco ayuu dadka ugu yeeraya way haddaba marka raxmatan minaa wey oo waxa weye naxariis ilahay xaggi ka ahaatay weye waayo dadkiibu ugu yeerayaa caqiido saxiixa oo waxa weye shirkiga iyo xumaanta dhan buu ka nahiyaya caqiido wanaagsan iyo tawxiid wanaagsan iyo diin wanaagsan buu dadka ukeenay way wa qawluhu wa kana amran maqdiya ay arrintaani wuxuu yihi ibn kathir waa suurtagal buy in laga wado tamaamu kalaam e, jibriil ay macnaha inuu yahay kalaamkii jibriil ay ana hada amrun qad qadaahu allahu waxa weye arrintaani waa arrin ilaahay xukmiyey oo waxa weeye qadar rabbi weye adnama diidi kadhib ana ma celin karo ee waxa weye arrintaani waa arrin xukuma wey oo ilaahay xukumay sidaas ayay doorteen culumada maxamed ibn isxaaq iyo ibnu jariir iyo maaragtay qawlkaas ayaa laga wadaa bay dheheen waana suurtagal bay dheheen in laga wado ibnu kathir wuxuu yidhi waa suurtagal in laga wado ay arrintaani waa arrin dhacaysa can naski jibriili fiiha inuu jibriil inaan kugu afuufo aniga arrintaani waa arrin waxa weeye kinaayatan can nafsi jibriil in laga wado eh, macnaha ani mar walba kugu afuufaya adu ama noocay doonto baa noqotay laakin qawlkaa daahirkaa waxa weye inay tahay macnaha wakaana amra maqdiya ee arrin ilaahay xukumay oo aan laga noqon karin oo dhacaysa wey oo waxa weye mar walba ilmahani waa qalanaya liannahu ilaahay baa xukumay way aayad kale waatuu ilaahay kulaha wa maryama wamaryamata cimraan alati axsanat farjaha fanafaknaa fiiha min ruuxina in macnaha taasaa dhici karta bay dheen in laga wado wa kaana amra maqdiya macnaha macnaha culamada qaar ay leeyihiin dakara kayru waaxidi min asalaf buu yihi ana jibriil see qowlkan macnaha halkaan wuxuu fasiraya ibnu kahiir fanafaknaa fiihi min ruuxina maxay tahay macnaha habkee loogu afuufay waa kii loo gaarsiiyey maryama haddii ilaahay xukumay oo wakaana amra maqdiya aynu soo marnay oo xukun haddii ay tahay see loo gaarsiiye marka maryama waxa weye arrintan inay ilmahaani uurkeeda galo waxau yihi ibn kahiir dakara kayru waaxidin min asalaf in badan oo selafka a waxay sheegeen waxay yihahdeen ana jibriil nafaka fi jaybi dircaha wuxuu ku afuufay dirca jeebkiisa ay fatxat lcunuq meeshaa laga gashado qoorta ayaa jeeb la yihahda laakin soomaalida waxay dhahan kan wax lagu gurto marka waxaa laga wadaa hadda madaxa meesha laga gashado waxa weye diraca ama kamiiska ama funaanada waxa weye meeshaa laga gashado oo qoorta ayaa la yidhaha halkaa marka ayuu kaga afuufay oo waxa weye uu ku afuufay wuxuu yihi marka markuu ku afuufay leanna waa amar rabi moogtahay oo ilaahay soo amray markuu ku afuufay ayuu markaa ilmihii ruuxda waxay gashay riximkeedii saasaa ilmihii ku abuurmay oo waxa weye ay ilmi sidaheeda ilmihii ku abuurmay kabacdina markaa markuu ku afuufay ayuu markaa saas ilmihii ku abuurmay oo ilmo caadiya noqoy ama wuxuu yihi qowlka dadka qaar ay yidhahdeen afkuu kaga afuufay arrintaas saxiix ma aha buyi ibn kathir arrintaas saxiix maaha lagamana fahmayo siyaaqa caadiga oo qur-aanka bal waxaa laga fahmayaa caadi inuu ku afuufay un lakin habku ugu afuufay alcilmu cinda allah selafku waxay yidhahdeen jeebka halkaa cunuqa ayuu kaga afuufay wallahu aclam way melaggaa loo jeedana waa huwa jibriil weye bay dheheen calayhi salaam waa jibriil bay dheheen wa anahu inamaa nafaqa fiiha walam yuwaajih ilmalaku alfarja macnaha farjigeeda uma dhowaanin oo ma arkin oo waxa weye waxba kuma afuufin bay dhahay culammadu bal waxa weye halkaa isagoo banaankaa ka jooga ayuu halkaa kaga afuufay markaasi waxa weeye uriya alihi subxaana qaadirkaa marka ayaa arrintan gaarsiiyey fanafaknaa fiihi min ruuxina macnaha arrintan kulli waa qudrat illah ee waxa weye ma aha arrin caadiya waxa weye marka habkaasi ay u dhacdayna rabbi baa garanaya faxamalatu ayuu yihi ilaahay ay faxamalat waladaha faintabadat bihi makaanan qasiya halkaan marka waxaad moodaa sida daahirkaa faxamalatu faintabadat isla markiiba miyay dhashay haddana maya ibnu kathiir waxa uu yihi maryama calayhi salaam xamalat oo waxa weye markay uurka yeelatay oo muddo joogtay wa calimat waxay ogaatay ana kathiira min annaasi sayakunu minhum kalaamun fi xaqiha in wadan oo dadka kamida inay ceebayn doonaan wax ka sheegi doonaan ayay ogaatay waxa uu leeyahay marka sida ay sheegeen culamo badan macnaha wuxuu ibnu katiir rajaxay oo u leeyahay waxa ay uurkii u yeelatay sida dumarku caadiga uurka u yeeshaan bay u yeelatay sagaal biloodna uurkay ku waday caadina waa dhashay ee ma ahe ma aha qawlkan afa xamalat fantabadat isla markiiba inay haddana dhashay laga fahmi mayo wey see lagu ogaaday marka dadkii inay gabadhaani uur yeelatay arrinteeda seebay kusoo baxday qaala ibnu kahiir waxa uu yidhi waxa uu sheegeen selaf badan oo kamid yahay wahab ibn munabbah waxa uu yidhi annaha lama daharat calayha makhaayiilu lxamli markii uurkii muuqday haddee shan bilood iyo afar bilood markay gaadhay oo lix bilood uurkii banaanka usoo baxay kaana awala man fadina ninkii ugu horeeyey oo dareemay wuxuu abaa la yidhi rajulu min cubaadi bani israa'iil yuqaalu lahu yuusuf ibnu yacquub ibn jaar wa kana ibna khaaliha waxaa la yidhi waa ninkaa magaca la yidhi magaciisa yuusuf ibnu yacquub oo ahaa abtigee dhalay khaalku waa abtiga oo waxa weye ibnu khaaliha abtigee dhalay ayaa ogaaday oo isla markiiba fahmay jacala yatacajabu ula yaab wuxuu yidhi wargabadhii gabadhii maryama ahayd oo waxa caqiidadeeda diinteeda iyo wanaageeda lagu dayan jiray midna ma guursan walaalkan uur bay leedahay wuu yaabay marka ba leyi arrintaa markaa markuu la yaabay ayuu maalin maalmaha kamida ah, wuxuu damcay inuu bis sarbeeba arrinta u weydiiyo wuxuu yidhi yaa maryamo maryamoy hal yakunu zarcun min gayri badrin macnaha geed ma soo bixi karaa oo abuur ma soo baxaa iyadoo aan horta marka hore la beerin marka oo macnaha waa caadiga bedriga waxaya macnaha iniinta matalan haddi aragti maanta inaad beris beertid ama badar beertid ama geley ama wax lamid a horta waa inaad iniintii soo qaadataa mirihii oo meesha ku ridaa ku beertaa qaarka waxay tiri nacam ha faman khalaqa azamaca alawal wixii ugu horreeyey oo wax laga beera yaa abuuray so ilaahay ma abuurin alih subxana qadirkaa marka waa awooda waa yaabay o haddana wuxuu yihi fahal yakunu shajarun min gayri ma walaa madar macnaa iyadoon biyo lagu shubin roobna soo di'in geed ma soo bixi karaa say tiri nacam faman khalaqa ashajara alawal geedki ugu horreeyey yaa abuuray so ilaahay ma abuurin hadaba ilahay waa awooda qaala wuxuu yihi fahal yakunu waladun min gayri dakar ilmo ma dhalan karaa iyada oo aan nin iyo naagi isku tegin qaalad waxay tihi nacam ina allaha khalaqa aadam min gayri dakarin walaa unha ilahay aadam wuxuu abuuray aabana ma lahayn hooyana ma lahayn qaala marka waa ka garashay marka arrimihi o dhan waa soo xirtay qaala wuxuu yihi marka fa akbirini ii sheeg marka khabaraki arrintaada iga waran marka qaalat waxay tiri in allaha basharanii bikalimatin minhu ismuhu lmasiixu ciisa bnu maryam wajihan fi dunya walaakhirati wa min almuqarabiin wayukalimu nnaasa fi lmahdi wakana huwa min asaalixiin allihii subxana qaadiga de sidii malaa'igta awal ugu bishaaraysay oo loogu sheegay aya usheegtay aniga uurka waxaan ku wado waa ilmo ilaahay igu bishaareeyey oo noqon doona nebi oo masiix la yidhaahdo oo ciisa bnu maryam la yidhaahdo oo waxa weye maaragtay nebi noqon doona oo dadka waxa weye isagoo yar la hadli doona oo saalixiinta kamid a ayaa ilahay igu bashaareeyey ilahay baana idoortay hay saasoo kale ayaa laga wariyey marka ibnu kathir xiwaarkaasoo kale iyada iyo nabiyullahi zakariyana inuu dhex maray oo markuu arkay zakariya iyadoo uur leh inuu arrimihii weydiiyey ayna saa ugu sheegtay marka wuxuu yihi marka ibnu kathir raximahullah uma adahiru anaha xamalat bihi tiscata ashhurin kama taxmilu nnisaa wayadacna limiqaati xamlihina wa wadcihina sida daahirkaa uurkeedu macnaha waxa uu ahaa sida dumarka oo kale waxba kama bedelmin uur bay yaratay caadi bay ujoogtay waxa weye maaragtay caadi bayna u dhashay id law kana khilaafa dalika ladukir hadday arrintaasi mucjiso kala ahaan lahayd oo isla markiiba intay uur yaratay simarkiiba dhali lahayd waa lanoo sheegi lahaa oo waxa weeye mucjisada ilaahay awoodiisa saa iyo saasay haddana ahayd ayaa la ohan laha laakin halkan waxa daahirkaa caadi inay ahayd qaala maxamed ibn isxaaq waxa uu yidhi shaaca waishtahara fi bani israa'iil anaha xaamilun fama dakala cala ahli beytin ma dakala cala aali beyti zakariya nabiyullahi zakariya aad bay arrintii u murugo gelaysaa leyii loomana waxyoono waxay ilaahay uma imaanin inay arrintaani saa iyo saa tahay aad bay marka uga murugoodeen ba la yidhi gabadha habaryarteeda ahayd ama walaasheeda ahayd maryama iyo zakariya iyo maadaama ay mas-uul ka aayeen war gabadhii aan hayseen oo mas-uulka ka aydeen oo waxa weye masaajidka loo soo hibeeyey uur bay leedahay waa arrin aad iyo aad marka waxay noqotay lala yaabo oo waxa weye aada looga naxo ayay noqotay wa ama qawluhu tacaala faljaaha almakaadu ilaa jidci nakla ay faaljaaha waxa uu u dhibgeliyey oo ku khasbay macnaha dee uurkii markuu yimid makaadku waa foosha mar hadday fooshii timaado qofkii khasab waxa weye meel hoosle iyo meel bu u cararaya qaalat waxay tiri yaa laytanii mitu qabla hada markay geedkii hoostiisii fadhiisatay oo fooshii ku qabatay waxay tiri haddaan iska dhiman lahaa mar hore oo arrintaan ba la ilaawi lahaa halkaa daliil waxay uga dhigeen culamada qaar in mawdka la tamniin karo haddii qofku dhibaato iyo fitan iyo diintiisa mashaakil uga baqo waxay ogaatay inay xumaan ku samayn doonaan oo la ceebayn doono oo sharafteeda oo oo wax laga sheegi doono oo la oran doono wacal bay wadaa ayay ogaatay markaasay shallaahi saaxi leedahay haddaan mar hore iska dhiman lahaa dhibtaan oo dhan iguma dhacdeen laakiin waa markii qofku diintiisa uu baqee mar kale lama tamaniyin karo wa waayo sababto ah iyadoo gurigii nebiga joogtay zakariya oo waxa weeye uu kafaaro qaaday oo cibaadadeeda aad iyo aad waxa weeye loola yaabanaa oo waxa weye aad iyo aad loo jeclaa habkay cibaadada iyo u iyo wanaageeda ayay waxay istiri mar hadday arrintaani marka timid dhib baa imaan doonta waana lagu caayi doonaa waxbaana lagaa sheegi doonaa oo sharaftaada wax u dhimi doonaa qaala tacala ilahi waxa u yihi fanaadaaha min taxtiha ay macnaha malaku jibriil baa u dhawaaqay oo waxay leeyihin culamada halkaa waa la isku khilaafsan yahay qaar waxay leeyihin in anahu jibriil sida cabdullahi ibn cabaas ee laga warinayo waayo waxau leyahy cbdullahi ibn cabaas walam yatakalam ciisa ila bixadrati lqowm markii dadka loo yimid oo fa ashaarat ilay markaasoo hadlay ama markaan hore fanaadaha min taxtiha waxa weeye waa jibriil wey sidoo kale saciid ibn jubayri imaamu sibdi iyo qatata iyo ayaa maaragtay dhahay mujaahid iyo waxa weeye ibnu zayd iyo maaragtay saciid ibnu jubayr iyona waxay leeyihiin huwa ibnuhaa cisa cisa weye ninka maaragtay fanaadaha min taxtiha laga wado laakin sida daahirkaa ah, jibriil inuu yahay bay u badan tahay wallahu aclam qaala waxau yihi wa ama tacaala anlaa taxzanii qad jacala rabuka taxtaki sariya markuu dhawaaqay bu wuxuu yidhaha werwerin geerinaa tamniirin ilaahay hoostaada wuxuu kaaga dhigay nahri sariya ay annahr geedka hoostiisa webidaa kugu yaalla tog biyaa ka cabaysid il biyaa qawlka ayay jamhuur culamaa ku tageen laakin xadiis daciifana waa kusoo arooray oo aan sugnayn laakin waa qowlka mufasiriinta ayaa u badan wa can alxasan waxa uu yiri rabiici waxay ihahdeen wsaxiix waxay idhahdeen waa wiilkeeda waxa la hadlaya oo waa markay dhashayba laakin ma aha buu yihi ibn kathir sida saxiixa amar baa la amray waxa la halkaa biyaha ka cabanay wahuzu ilayki bijidci nakla tusaaqid calayki rudaban janiya waxaa la yidhi gilgil geedka oo rux waxaa kaaga soo daadanaya timir rudab ayaa kaaga soo daadanaya fakuli washrabi waqari caynan cab baa la yidhi oo cun oo halkaa ku raaxayso oo rudabkaa un ba layidhi faima tarayni min albashari axada faqulii inii nadartu liraxmani sawman falam ukalima alyawma insiya waxay leeyihin culimadu raximahumllahu fakulii washrabii waqarri caynan halkaa rudabka in la siiyo dumarka aad iyo aad bay ugu wanaagsan tahay bay dheheen oo waxa weye markay dhalaan in timirta iyo rudabka la siiyo aad bay ugu wanaagsan tahay ama qawluhu faima tarayni min albashari axada faquli inii nadartu liraxmani sawman falam ukalima alyawma insiya ay macnaha waxaa banaanayd baa la yidhi xilligooda inuu qofku ku nadaro cidna la hadli mayo maanta oo waan aamusnaanayaa ayaa diintooda ku banaanayd laakiin innaga diinteenna waa la nahiyey oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi xadiidkii cali bn abi aalib macnaha wuxuu yidhi laa yutma bacda ixtilaamin agoonnima ma jidho qofku hadduu qaan gaaro walaa sumaata e, yawmin ila layl habeen iyo maalin la aamusnaadayna ma jirto maanta dhan qofku inuu yihahdo aamusnaanaya xadiidka imaamu abu daawud baa wariyey iyo maaragtay ibnu maaja ma imaamu abu daawud baa wariyey wasaxaxahu sheikh albani raximahullah fi sunani abi daawud ayuu ku saxiixiyey oo waa xadiis saxiixa oo sugan wey way marka wuxuu ina barayaa inayna banaanayn oo diinteena la inoogu diiday ama iyaga diimahoodii ba la yidhi oo xilligaas shareecadii jirtay way ku sugnayd oo waa la ogolaa inuu qofku nadiro cidna la hadlimayo waayo sidaa daraaddeed ba waxa ilaahay leeyahay waxaad dhahdaa inii nadartu liraxmani sawman ay sukuutan macnaha inaad aamuso sukuutkaa laga wada waxay leeyihiin culummadu wa kaana min sawmihim fi shariicatihim tarku lkalaami wadacaam macnaha waxaa soonkooda ka mid ahaa inuu qofku cuntadana ka tago hadalkana iska daayo oo yidhaahdo maanta o dhan waa aamusnaanay marka halkaa waxay kaloo faa'idaha keeneen waxay yidhahdeen ruqabka dumarka in la siiyo markay dhalaan faa'ido weyn baa ku jidha energy bay ka helaan iyo xoog aad bay ugu fiican yihiin timirta iyo ruqabka iyo markay dhalaan waa faa'ido weyn haddaba qodobkaa waxaa inooga caddaaday dhalashadii maaragtay nabiyullahi ciisa iyo habku uurka u galay iyo habka maarata u bilaabatay arrintiisu kabacdina markaa uu dhashay marka waxaynu u geli doonaa kabacdi iyadoo marka dhashay oo waxaway ula imaanaysa qoomkeeda laakiin hadda qodobkaa wuxuu inoo caddeeyey inuu dhashay nabiyullahi ciisa isagoon aabbe dhalin oo waxa weye maaragtay hooyo keliya laga abuuray rabbigii subxaana qaadirkaana uu ku abuuray kun fayakun oo waxa weye maaragtay arrintaasina waa arrin saxiixa way qodobka toddobaad oo markan usoo gudbayna waxa weeye ciisa calayhi salaam yatakallamu fi lmahdi nabiy llahi ciisa calayhi salaam oo hadlaya marka oo la hadlaya qoomkii oo waxa weye reer bani israail la hadlayo qaala allahu tacala ilahi waxa uu yihi waa kii aynu niri waxa la yihi faima tirayana min albashari axada faquli inii nadartu liraxmani sawman falan ukalima alyawma insiya hadda dadkii marka markay u timid seebay yeelaysaa marka dadkiibay u timid marka ilahay waxa yihi qaala allahu tacaala faatat bihi qawmaha taxmilu nabiyullahi ciisa oo ilmo yare iyadoo sidata oo xambaarsan bay la timi oo soo dhashay qaaluu waxay yidhaahdeen marka dadkii yaa maryamu laqad ji'ti shay-an fariya waxaad la timid arrin been abuurasho ah macnaha arrin lala yaabo oo cajiiba ayaad la timid weled baad la timid bilaa aabba ah ayaad la timid yaa ukhta haaruna maa kaana abuki imra'a saw-in wamaa kanat umuki baqiya gabadhii haaruun la dhalatay hadhow waan sharaxaynaa waxaa laga wadaa aqwaasha culamada inoo caddaynaya haaruunkaa maa kaana abuki imra'a saw-in aabbaha nin xun ma ahayn waayo imaamkii reer bani israa'iil buu ahaa wamaa kaanat umuki baqiya hooyadaana naag xun ma ahayn oo zinaysata faashaa maaa maxay u qarinayaan ilma calaad la timid oo waxa weye maadaama aada nin guursan ilmana la timid hadda ilma calaa wadataa fa ashaarat ilayhi way u ishaartay marka isaga la hadla bay tiri qaalu waxay dhahan kayfa nukalimu man kana fi lmahdi sabiya see baan ula hadalnaa ilmo yaroo sabiya ood waxa weeye dhabka ku sugid oo aan weliba hadal gaarin markaasuu hadlay qaala inii cabdullahi adoon ilaahay baan ahay aataani alkitaab kitaab baa laysiiyo nebi baan ahay wajacalanii nebiya nebi baa layga dhigay wajacalanii mubaarakan aynamaa kuntu mel walbo aan joogo mid barakaysan baan wa awsaani waxaa la ii dardaarmay bisalaati salaada inaan tukado oo dadka amro wazakaati sakada aan bixiyo dadka amro maa dumtu xayaa inta aan noolahay waxaa kaloo la ii dardaarmay wa baran biwaalidatii hooyada inaan baari noqdo walam yajcalnii jabbaaran shaqiya jabbaar maaragtay dulmi badan oo shaqiya oo ayaan dalana ilaha igama dhigin wasalaamu calaya yawma wulid yawma wulidtu wa yawma amuutu wa yawma ubcatu xaya ilaahayna nabadgelyo dusheeda ha yeelo maalintaan dhashay iyo maalinta aan dhimanayo iyo maalinta laysoo saaray cajiib marka weye waa arrin aad iyo aad u cajiiba oo waxa weye ilmihii yarka ah oo dharka lagu sido hadda dhashay oo waxa weye maanta dhashay leanna waxa weye maanta markay dhashay ayay soo qaadatay banaanka way way soo dhashay way soo qaadatay waa ula timid wuu hadlay marka qaala ibn katir raximahullah wuxuu yihi walmaqsudu waxa weye anahum lama ra'w taxmilu macaha waladaha markay arkeen iyadoo ilmo wadata oo ula timid oo ilmihii xambaarsan ayay waxay intay la yaabeen ayay waxayna yaa maryamu laqad ji'ti shay-an fariya ay alfiryatu arrin la inkiro oo waxa weeye been abuurashaa oo waxa weeye xun baad la timid wey yaa ukta haaruuna haaruunkaan marka maxaa laga wadaa wuxuu yihi ibnu kasiir dhowr qowl baa ku jira ko waxay yidhahdeen shabahuuha bicaabidin min cubaadi zamanihim kaana tusaamiihi fi lcibaada macnaha nin haaruun la oran jiray oo xilligaa joogay oo cibaada bani israa'iil ka mid ahaa oo culummada waxa weye masaajidka ilaahay ku caabudo oo cibaadada badan ka mid ahaa oo iyaga la oran jiray way isku dhow dhow yihiin oo xagga cibaadada laga soo qaadan jiro ls ale labadaa qof baa isku dhow dhow xagga cibaadada oo isku mid a ayay walaal uga dhigeen bale oo ku shabaheen qaarna waxay dhahaan maya araaduu bi haaruna akhan muusa qaarna waxay dhahaan waxay ku shabaheen nabiyullahi haarun ayaa cibaado badnaabaa oo aad iyo aad cibaadada u samayn jiray marka waxaa la yidhi nabiyullahi haarun bay ku shabaheen oo waxay odhan jireen xagga cibaadada ayay maaragtay u dhigantaa nabiyullahi haarun bay lamid mid tahay laakin waxaa arrintaasi khalada ah buu yidhi ibnu kathiir qawlka moxamed ibn e, kacab alquradi waxa uu yihi iyadaaba la qabatay haaruun oo nabiyullahi haaruun la qabatay nasaban laakin arrintaasi waa khalad oo arrin saxiixa ma aha qawlkaasi marka qawl jira ma aha oo lama ay dhalan oo isku xilli ma ahayn oo waxa weye arrin saxiixa ma aha way fa ina baynahumaa maaragtay min adduhuuri atawiila wakti badan baa udhexeeyey labadooda oo wakti aad u badan ayaa udhexeeyey oo aan la soo koobi karin oo aad iyo aada u badan marka sidaa daraaddeed wuxuu leeyahay ibn kathir raximahullah waxa ay ku shabaheen cibaadadeedii ayay waxay ku shabaheen cibaadadii nabiyullahi haaruun ee ma ahe ma aha inay la dhalatay lamana dhalan kadho waayo wakti aad u badan ayaa udhexeeya way waxaa ka sugnaatay marka qawlka saxiixa waxa weeye inay ama nabiyullahi haaruun ku shabaheen xagga cibaadada ama iyadoo walaalkeed la ohan jiray haaruun labadaas ayaa maaragtay macquula waayo waxaa sugnaatay xadiidkii muqirat bni shucba inuu yihi bacatanii rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ilaa najran najran baa la ii diray faqaalu waxay yidhahdeen markaa nasaaray ahaayeen ara ka waran beyra ma taqra'uun waxaad akriyeysaan bal khaaskiina fiiri ya ukhta haaruun wa muusa qabla ciisa bikada wa kada muddo badan baa udhexaysay ciisa iyo nabiyullahi haaruun iyo muusa wuu la yaabay marka wuxuu ku jawaabu garan waayey nebigu u yimi markaasu wuxuu yihi anahum kanuu yusamawna bilanbiyaai wasaalixiina qablahum waxay magacyada ilmaha u bixin jireen nebiyadii hore iyo dadkii saalixiinta magacyadoodii eh, macnaha ilmaha wiilasha ay u bixin jireen dadka hore magacyadoodii riwaayad kale waxay ala akhbartahum aada ugu sheeg weyda u oran weyday annahum kanuu yatasamawna biasmaai saalixihim wa ambiyaaihim nebiyada magacyadoodii ayay la bixi jireen oo waxay sen inaguba hadda maxamed iyo ula baxno ciisa iyo kulli aya iyaguna saa ula bixi jireen xadiiska xadiis saxiixa imaamu axmed iyo imaamu muslim ayaa werinaya iyo imaamu tirmidi oo waxa weye waa xadiis saxiixa oo sugan wey haddaba halkaa waxay nooga caddaatay ama walaalkeed baa la oran jiray haaruun oo loogu magac daraya oo waa kinaayo ama waxay ka tusaalaynayaan xagga cibaadada tashbiih ay ku shabahayaan nabiyullahi haaruun ama nin wanaagsanoo markaa jiray haaruun la oran jiray oo cibaado ay ugu shabaayaan walcilmu cind allah ama in la yihahdo iyadaa la dalatay haarun maaha saxiix way waxay yihahdeen ma kana abuki imra'asa wama kanat umuka baqiya ay laysat min baytin hada macnaha ma aadan ahayn baa la yihi guri kama aadan dhalan ay calaamadoodu noocaa tahay oo dhaqankoodu dad xun yihiin oo dad xumaan lagu sheego iyo faaxisho ma aadan ahayn ba la yihi waayo waxaad ka dhalatay oo ku dhalay dad cibaado ilaahay caabuda oo wanaagsan oo nabiyullah maaragtay aabbeed wuxuu ahaa waxa weye imaamkii reer bani israail masaajidka imaamka ka ahaa nabiyullahi haarunna gacantuu ku hayay walaasheedna waa qaday waxa weye reer wanaagsan baad ka dhalatay maxaa kugu dhacay baa laleeyahay marka oo seebaad ilmo ula timid aabba la-aana oo waan aaba wadan arrintii marka wuxu leeyahay nakafir baaqa alxaal marka arrintii ku adkaatay oo meel kale oo ay ku jawaabto male marka allihii subxaana qaadirkaabay kala saara fa ashaarat ilayh la hadla bay tiri isaga khaatibuuhu kan la hadla gacanta uga ishaartay leanna foon bay nadartay oo waxa weye inay hadasho ma rabto gacanta uga ishaartay marka la hadla bay tiri kan warkaa hadalkiini isagaa idii jawaabay waa xanaaqeen marka wuxuu leya ibna kathir kuwii jabbaariinta dhaalimiinta iyo xooga mar dadki waa waxay ihahdeen inta canaantay kayfa nukalimu man kana fi lmahdi sabiya seebaad annaga nagu dheeldheelaysaa miya oo jees-jees noola timid seebaad noogu cayaaraysaa gabar yahay seebaad ula hadalna anaga ilmaha yarkaa sabigaa hadda dhashay oo aan gaarin heer lala hadlo waa maxay waxaad naleeda annagaad nagu cayaaraysaa weye ondadaan caqli lahayn baad naga dhigaysa intaa marka markay dhacday ayuu markaa nabiyullahi ciisa afkiisa furtay oo rabbigii subxaana qaadirkaa ka hadliyey oo waxa weeye uu hadlay inii cabdullah aataniya alkitaab wajcalanii nabiya ay kalaamkani ilaa laga gaaro aayadan oo wabaran biwaalidki walam yajcalnii jabbaran shaqiya wasalaamu calaya yawma wlidtu wa yawma amuut wa yawma ubcatu xaya waa kalaamki ugu horeeyey oo nabiyullahi ciisa ku hadlay maalinta uu dhashay kalaamkaasuu ku hadlay muxuu marka ku bilaabay inii cabdullah wuxuu qiray addoon ilaahay inuu yahay haddaba marka dadka maanta odhanaya waa wiilka ilaahay waa xagga waxaasa inaysa waxba ka jirin isagaaba cadeeyey wuxuu yihi inii cabdullah anigu addoon ilaahay baan cubuudiyadii ilahay buu qiray addoon inuu yahay buu qiray ilaahay inuu abuurtay buu qiray haddana markaa qawlkaas oo dhan ayuu marka baatil qowlkaa ka dhigaya wuxuu caddeeyey inuu addoon ilaah yahay nebi ilaahay uu yahay hooyadiina uu baari u noqonayo ayuu caddeeyey oo waxa uu yidhi rabbigii subxaana qaadirka ahaa aataniya alkitaab wajacalanii nebiyan aniga ilaahay baa kitaabi siiyey nebina iga dhigay ma aha marka sida ay ku been hawaazayaan waxa weye qabaxahum allah sida maarata dadka gaalada ay leeyihiin kama qaala tacala ilahi uu yihi wa bikufrihim wa qawlihim calaa maryama buhtaanan cadiima isagoo saa u hadlay ayayna haddana qaadan warkii oo waxa weeye ay ku gaaloobeen oo yidhahdeen maahe ilhow calaamudata subxaana allah wa yidhi ibnu kathiir ana daa'ifata min alyahuudi fi dalika zaman qaaluu inaha xamalat bihi min zina fi zamani alxayd xilligii xaydka oo ay ka bixi jidhay masaajidka ayay zinaysatay oo ay dhashay oo ilmahaa ka yimi waa qowl xun marka way lacanahum allah kabacdi markaa fadara'aha allahu min dalika ilaahay baa dar yeelay oo wakaa ciisa baa hadlay oo wuxuu yihi inii cabdullah addoon ilaahay baana oo nebi baana oo rasuul ilaahay baana waa min ulilcazmi rususha waaweyn buu ka mid yah shanta ulilcazmi waa ka mid noqday wajacalanii mubaarakan aynamaa kuntu ay meel walba oo aan joogo waxa weeye waxaan ahay mid barakaysan oo rabbigii subxaana qaadirka i barakeeyey wadalika xaytu kana dacaa ila cibaadati illahi waxdahu la shariika meel walba uu joogo cibaadada ilahay dadka ugu yeerayo iyo ilaahayba subxaana qaadirkaa in laga dahiro waxyaalaha ay dadku ku sheegayaan inuu ilmo yeeshay inuu xagga yeeshay shirkiga ku yid barbaarankiibuu sheegay allihii subxaana qaadirka u waxyooday wa awsaanii bisalaati wazakati maa dumtu xaya cibaadadii la ifaranay waatan oo laigu waajibiyey salaad baa laigu waajibiyey soom baa laigu waajibiyey liannahu wadiifada waa wadiifadiisi wa hadihi wadiifatu lcabid fi lqiyaami bixaqi alcaziizi alxamiid bisalaa walixsaani ila alkhaliiqa bizaka macnaha qofka muslimkaa waxaa laga rabaa daa'iman addoon ilahay markuu yahay inuu ilaahayga subxaana qaadirka ahaa xaqiisa uu guto oo salaadii uu ka soo baxo addoommada masaakiintaana xaqooda uu siiyo oo zakadi uu siiyo haddaba marka wazakaatu waxay shamiraysaa oo keenaysaa dahaarati nufuus min alakhlaaq alradiile macnaha waxyaalaha xunxun oo dhan in nafta laga dahiro xoolahana maalkana in laga dahiro oo waxa weeye la siiyo oo zakada laga bixiyo oo waxa weye la dhiibo oo waxa weye martida iyo wanaagga iyo kulli arrintaas oo dhan ayay keensanaysa oo daacaadka iyo wanaagga lagu bixiyo haddaba saasuu nabiyullaahi ciisa calayhi salaam u caddeeyey markaasuu haddana hadlo wuxuu yidhi wabaran biwaalidati inaan hooyadayna baari u noqdoa lay amray walam yajcalnii jabaaran shaqiya ay macnaha inaan baari u noqdo maadaama ay dhashay xaqeeda inaan ka soo baxo id laa waalida lahu siwa macnaha maadaama ayna una waalid kala lahayn oo keligeed ay tahay alihii subxaana qaadirkaa wuxuu amray inaan xaqeeda ka soo baxo igamana dhigin walam yajcalnii jabbaaran shaqiya ay lastu bifadin walaa kaliid mid jabbaaroo ad adag oo waxa weye dhib badan oo dadka laaya ama dadka dhiba ama ad adagoo khayr daran ama shaqi oo ayaan daran oo ahlu naara ma ihi wey uma qaala waxa uu yidhi ilaahay buu beryey wasalaamu calay nabadgelyo dushayda ha noqoto yawma amuutu wa yawma ubcatu yawma amuutu yawma wulidtu wa yawma amuutu wa yawma ubcadu xaya saddexdii wakti aynu soo marnay waynu kaga soo sheekaynay qisatu nabiyullahi yaxya calayhi salaam markuu ilaah yihi wasalaamun calayhi yawma wulida wa yawma yamuutu wa yawma yubcadu xaya saddexda wakti aynu nili dadku waa saddexda wakti oo ay dhibaatada la kulmaan waxa weeye ugu daran oo waxa weye aad iyo aad dadku maaragtay u dhibaatoonayaan maalinta u dhasho maalinta oo maarata ilmuhu dhalanayo laakin isagoo ooyaya dhalanayo maalinta uu qofkii dhinto maalinta uu qofka lasoo saarayo saddexdaa xiliba waa saddex xilli oo aada u khatara xallihii subxaana qaadirkaa ah, hanaga nabadgeliyo wa qodobkaa marka waxaa nooga cadaaday nabiyullahi ciisa calayhi salaam oo waxa weye hadlaya oo waxa weye isagoo yar inuu hadlay ayaa halkaas inooga caddaatay qodobka sideedaad waxaan usoo gudbaynaa xaqiiqatu ciisa calayh salaam waa maxay marka arrinta ciisa maadaama ay laysku khilaafay ayna saas tahay arrintiisii oo saa u dhashay xaqiiqadiisu marka maxay tahay qaala ibn kahiir wuxuu yidhi allihii subxaana qaadirkaa markuu inoo sheegay qisatu ciisa oo inoo caddeeyey oo inoo waadixiyey ayuu waxa uu ku khatimou yidhi dhalika ciisa bnu maryam isa ibnu maryam weye arrintaa laga soo sheekeeyey qawla alxaq aladi fiihi yamtaruun qawlka xaqa ah oo waxa weye ay ay maaragtay ka shakeeyaan waa kaa wey ma kana lilahi an yatakida min waladin subxaanah ida qadaa amran fainama yaqulu lahu kun fayakun arrinta ciisa waxa weye alihi subxaana qaadirka waa ka nasahan yahay inuu ilma yeesho waa ka nasahan yahay alihi subxaana qaadirkaa haddii uu arrin doonana inamaa yaqulu lahu kun fayakun ahaw buu odhanaya wuu ahaanaya kama qaala tacaala fi suurati ali cimraan dalika natluuhu calayka min alaayaati wadikri alxakiim waxaanu kugu dul akriyaynaa baa layihi nebiga aayaad oo waxa weye iyo dikri xakiima ina matala ciisa cinda allahi ka matali aadam nabiyullahi ciisa arrintiisu waxa weeye waa arrintii nabiyullahi aadam oo kale waxba kagama duwana khalaqahu min turaabin ciid baa laga abuuray aadam uma qaala lahu waxaa ilaahay ku yihi kun wuu ahow fayakun uu ahaa haddaba nabiy llahi ciisana waa sidoo kale alihii subxana qadirkaa kun buu yihi waana ahaaday alxaqu min rabbika falaa takun min almumtariin waxa weye xaqa ilahay xaggiisu ka ahaaday ilahay baana ku caddeeyey hashakiin ba la yidhi marka faman xaajaka markii nabi laga sheekeeyey qisadii dheerayd oo nabiyullahi ciisa nimankii wafdu najraan doodoodii ayaa kabacdi ilaahay wuxuu ku khatimo wuxuu yihi faman xaajaka qofkii kaaladooda arrinta ciisa mar dambe min bacdi ma jaaka min alcilmi faman xaajaka fiihi min bacdi ma jaaka min alcilmi arrinta nabiyullahi ciisa qofkii mar dambe kaaladooda kugu qabsada markii cilmi ku yimid faqul tacaalow kaalaya dhe nadcu abnaa'ana wa wa wa abna'akum nisaana nisaakum wa anfusana wa anfusakum waxaan u yeeranaynaa ilmaha yaga ana waaan waxaa nabiga calayhi salat slaam waa wuxuu leeyahay ku dheedaali yuri waxaan u yeeranaya ilmahayga iyo dumarkayga iyo naftayda kulli waan soo baxaya idinkuna intoo kale soo saara banaanka aynu u baxno uma nabtahil ilaahay aynu maaratay aynu habaarno qof alla qofkii gardaranka labadeena oo been sheegaya oo aan dhahno fanajcal almubahala wey waa ishabaar aynu ishabaarno fanajcal lacnat allahi cala alkaadibiin labadeenna qoladii been sheegaysa lacnada ilahay ha ku dhacdo oo naxariista ilahay laga dheerayo oo halaag ha ku dhaco waayo sababta waxa weeye halkan waxay la soo taagan yihiin iyadoo intaa looga sheekeeyey oo lagu dul akriyay fi suurati maryam oo lagu dul akriyay fi suurati ali cimraan oo arrintii o dhan waxyi lagu soo dejiyey ayay waxay la soo taagan yihiin maya ciisa wiilka ilaahay marka inu ishabaarno marka ama adinkaa been sheegaya ama anaa been sheegaya ke keenii been sheegaya ilaahay halaago anu ishabaarno wy ina hada lahuwa alqasas alxaq buu yihi ilaahay wamaa min ilaahin ila allah ilahay ma ilah kale ma jiro waana arrin xaq oo lagaaga sheekeeyey wa ina allaha lahuwa alcaziizu alxakiim fain tawallow fa ina allaha caliimu bilmufsidi hadday jeensadaan marka oo diidaan oo xaqii raaci waayaan ilahay waa ogyahay kuwa fasaadka wade eh faraha ka qada buu marka qaala ibn kair raximullah wuxuu yiri arrintaasi waxay ahayd buu yihi lama qadima wafdu najran markay soo galeen nimankii najran waa meeshii nasaaradu ay degnayd oo carabna way ahaayeen wax walba laakin diintii nasaarada ayay aada u haysteen wa kaanuu sittiina raakiban ba layihi lixdan rakuub ayay wateen oo saaraayeen arrintoodana afar iyo toban nin ayaa mas-uul ka ahayd bali haddana waxaa odayaal usii ahaa saddex nin oo ashraafahum raggii madaxda ahaa mid wuxuu ahaa ba la yidhi alcaaqib la oran jiray midna asayid midna waxaa la oran jiray abu xaarisa ibnu calqama fajacaluu waxay yeeleen yunaadiruuna fi amri lmasiixi macnaha waxay ka doodeen markay nebigu u yimaadeen ayay markaa waxay doodeen oo ka doodeen arrinta nabiyullahi ciisa ilahay baa wuxuu kusoo dejiyey fi suurati ali cimraan ilaa iyo intaa hadda aynu soo akrinay aayadahaas iyo ka badan ayaa ilahay kusoo dejiyey waa lagu dul akriyey wabayana ilaahay wuxuu caddeeyey ana almasiix abuurkiisii bilowgiisii hooyadii arrinteedii sidii lagu bilaabay wixii dhan baa loo caddeeyey wa amara rasuuluhu sala allahu alayhi wasalam bacda dalika markay diideen ayaa waxaa la amray rasuulka inay markaa la mubaahaloodaan mubahaladu waa ishabaarid wey oo banaanka loo baxo keenii been sheegaya ilaahay ahlaago haddii aynay arrinta ajiibin falamaa ra-w markay arkeen oo la ballamay oo nebigii uu soo kaxaystay ilmihiisii xasan iyo xusein iyo faadimo iyo waxa weye uu soo kaxaystay oo banaanka usoo baxay ayay hadleen oo fakereen waxaa hadlay baa la yidhi marka ninkaa la oran jiray alcaaqib ayaa hadlay cabdulmasiix oo odayaasha kamid ahaa wuxuu yihi yaa macshara nasaara horay nasaaray dhegaysta buu yihi laqad calimtum waad ogaateen buu yihi ana muxamedan linabiyun mursal waad ogtihiin buu yihi muxamed inuu yahay nebi lasoo diray oo diintiinay ku caddahay oo waad ogtihiin oo sifaatkiio dhan baad haysataan haye bal masiibadan fiiri haddaad og tahay marka inuu saa yahay maa rumaysi mana rumaynayo wuxuu leeyahay waana ogtiin inuu yahay nebi maxamed nebi la soo diray subxaan allah walaqad jaa'akum bilfasli min khabari saaxibikum wuxuu idinla yimid war cad oo la kala saaro been iyo run kala saaray oo waxa weye arrintii nabiyullahi ciisa walaqad calimtum waad ogtihiin annahu maa laacana qawmun nabiyan qad qoom haddii ay nebi la laclatamaan oo la habaarsamaan fabaqiya kabiiruhum inuun cidina ka harin walaa nabata sakiiruhum macnaha lama hayo taariikhda qoom inta nebi la habaartamay dib usii joogay leanna nebigu mar walba run buu sheegaya waxyu min allahi baa kusoo degaya qoomkaasi waa halaagsanaan oo inkaar baa ku dhacda war wuxuu yidhi marka arrintaani waxay noqonaysaa wallahi waynu dhammaanaynaa oo eber baynu noqonaynaa fa in kuntum buu yidhi qad abaytum haddaad diideen arrintaa inaad ninkaa raacdaan oo rumaysaan oo aad diintiina ku dhegantihin war iska daayo hala habaartanimina oo waxa weye ogolaada marka jisiyo oo waxaad tirahdeen jisiaan ogol nahay waxa weye diinteedaan haysanaynaa ee waxa weye nade fatalabuu dalika min rasuuli llahi sal allahu alayh wasalam wasa'aluuhu an yadriba calayhim jizya jizye in la saaro oo waxa weye ay xoolo bixiyaan ayay ka dalbadeen oo waxay yidhahdeen nagu dar maaragtay rajulan amina nin aamina nagu dar markaasaa nebigu wuxuu usoo saaray abaa cubayda ibnu jaraax amiin hadi lumma ou ku daray oo wuxuu yihi kasoo qaad jizyada markaa waxa weye saas ayay qisadoodii ku dhamaatay iyaguna gaalnimadoodii way qaateen oo waxa waxay ihahdeen diinteeda haysanaynaa markaasaa faraha laga qaado oo la daayey oo waxa weye la iska dahay habaarkii marka ma dhicin waayo hadday la habaartamaan idinkama harteen wy qala ibn kair wuxu yihi raximah llah wlmaqsudu ana allaha tacaala bayana ana almasix alayhi salaam faqala lirasulihi dalika cisa bnu maryam qowl alxaqi aladi fihi yamtarun qowlka ay xaqa ah oo ay ka shakisan yihiin waa kaa nabiy llahi ciisa ilahay baa abuuray e yacni min anahu cabdun makhluuqun addoon ilaahay abuuray inuu yahay oo laga abuuray addoomadii ilaahay oo waxa weye gabadhii maryama waxa weye alihi subxaana qaadirkaa ka abuuray marka waxa weye ma kana lilahi an yatakida waladan min waladin ilaahay inuu ilmo samaysto waxa weeye uma haboona waana ka qani oo waa ka deeqtoon yahay ida qadaa amran fa inamaa yaqulu lahu kun fay ay laa yucjisuhu shay arrintuu doono ilaahay horay buu ka abuurayaa wuxuu doonuuna sameeyaa oo waxa weye maaragtay facaalun lima yuriid wuxuu doonu sameeya inamaa amruhu ida araada shayئan haddii u arin doono an yaqula lahu kun fayakun waa ahaanaya marka wixii uu doono kun buu oranayaa fayakuna waa ahaanaya marka uma baahna allihii subxaana qaadirka ahaa inuu maaragtay markaa waxa weye maaragtay wax eh, caajis gelin kara ma jiraan nabiyullahi ciisana waa tu hadlou yihi ina allaha huwa rabbii warabukum facbuduuhu hada siraatu mustaqiim waxa weye nabiyullahi ciisa laftigiisa cadeeyey fi suurati maryam oo wuxuu yidhi aniga rabbigaygii waka rabbigiiniina waka ee waxa weye allihii subxaana qaadirka ahaa caabuda waa markii uu ku hadlayey mahdiga oo waxawy markuu dhashay wuxuu u sheegay allihii subxaana qaadirkaa inuu rabbi u yahay abuuray idinkana rabbi idin yahay ee ilahay caabuda uma qaala tacala ila waxa uu yihi faاkhtalafa alaxzaabu min baynihim fawaylu liladina kafaruu min mashhadi yawmin cadiim ali subxana qaalibka wuxuu inoo cadeeyey inay isku khilaafeen ay dalika zaman ahla dalika zaman waa isku khilaafeen iyo intii ka dambaysayba fa min qaa'ilin min alyahuud yahuud qeyb kamida ah waxay yihahdeen inahu waladu zina waa waladu zaniyatin oo zinu ku dhasha wastamaruu calaa kufrihim kufrigaasay kusii socdeen ilaa yawmina hada ay ku hayaan qaatalahum allah ilahay anacladeen waay qaar kalena waxay yidhahdeen nasaaradii oo ka soo horjeeda waxay yidhahdeen huwa allah ama waxay yihahdeen huwa ibnu llah saddexdaa qowlba way leeyihin wa ama almu'miniin dadkii mu'miniintaa maxay yidhahdeen oo xilligiisii iyo xilligaanba ilaa yawmi alqiyaama muslimiinta iyo kulli waxay leeyihiin huwa cabdullahi wa rasuulu waa addoonkii ilaahay rasuulkiisana ahaa weeye ayay yidhahdeen oo waxa weeye addoon ilaahay weye mana aha ilaah mana aha wiil uu dhalay oo waxa weye ilahay waa ka nasaayay waxaa wa ibnu amatihi waxaana dhashay addoontii ilaahay maryamo ayaa dhashay wa kalimatuhu alqaaha ilaa maryam waana kelimadii ilaahay uu xagga maryam lagu tuuray oo kun fayakun wa ruuxu minhu ay macnaha naf ilahay xaggi ka ahatay wey wa haaulaai hum nnaajuuna kuwaas weeye kuwa badbaaday oo ajarka iyo wanaagga ilaahay agta ka helaya oo ilaahay waxa weye u gargaaraya waa kuwa weye waman khaalafahum qofkii khilaafa fi shayin min dalika waxa weye arrintaa qofkii khilaafa fahuwa alkaafiruun kuwa gaaloobay waa kuwa wey addaaluuna baadiyoobay oo dhumay waa kuwa noocaasa wey wuxuu leeyahy marka ibnu kathir raximahullah kuwa weeye kuwa hagaagay oo waxa weeye wanaag oo dhan agtooda uu yaallo oo badbaaday wuxuu yihi waman khaalafahum qofkii khilaafana fi shayin min hadihi lquyuud macnaha qofkii khilaafa arrintaa caqiidada saxiixa fahum lkaafiruun kuwa waxa weeye gaaloobay marka oo gaalnimada ku dhacday oo dariiqi ka dhumay waa kuwa weeye oo jaahiliinta waqad tawacadahum allahu caza wajal ilaahay wuxuu u ballan qaaday kuwa oo waxau yidhi fawaylun liladiina kafaruu min mashadi yawmin cadiim ilahay naar buu u yaboohay iyo halaag inuu kuwaa ku dhici doono waxaa sugnaaday marka xadiidkii cubaadat ibn samit radia allahu canhu waxa uu yihi can inabiy sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi nebigu wuxuu yihi man shahida qofkii qira an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah qofkii qira ilaahay mooye ilaah kale inuusan jirin waxdahu keligii laa shariika lahu aan shirkina u samaynin keligii shirkina aan lahayn alihi subxana qadirka inuu kelig yahay wa ana muxamedan cabduhu wa rasuuluh maxamedna uu yahay addoonkii ilaahay rasuulkiisana ahaa wa ana ciisa cabdullahi wa rasuuluhu ciisana uu yahay addoonkii ilaahay oo rasuulkiisa ah wa kelimatuhu kelimadii ay kun alqaahaa lagu riday ilaa maryama ilaahay uu ku riday wa ruuxu minhu naf ilaahay xaggii ka ahaatay waljannatu xaqun wannaaru xaqun jannadana qira inay eh, xaq tahay naartuna inay xaq tahay adkhalahu llahu ilahay waxa uu geliyaa calaa ma kana min alcamal wixii camal uu sameeyey adkhalahu llahu ljanna jannada ayaa ilaahay gelinaya calaa ma kana min alcamal way riwaayo kalea waxay leedahay riwaayadda alwalid ibn muslim ayaa waxay leedahay waxa uu yihi nebigu min abwaabi ljannati thamaniya ayaha shaa sideedda albaab oo jannada taa doonti ka gal ayaa la odhanayaa qofkii arrimaha noocaasa la yimaada xadiidka imaamu albukhaari ayaa weriyey iyo imaamu muslim oo waa xadiis saxiixa iyo keyrkood qaala alimaam nawowi raximahullah waxa uu yihi hada xadiidun cadiim waxa weye xadiidu cajiib wey xadiidkaani oo min jawaamic alkelim ah oo nebiga calayhi salaatu wasalaam jawaamicdii la siiyey wey wuxuu jamciyey cala caqiidooyinkii oo dhan fa inahu sala allahu alay wasalam jamaca fiihi waxa uu ku kulmiyey waxyaalihii gaalnimadu ka ratimaysay oo dhan oo banaanka laga mari lahaa gaalada qowlkoodii oo dhan oo waxa weye ay nebi ciise ka sheegayeen oo dhan in la baadilgareeyo ayuu ku caddeeyey waxa uu ku keenay marka oo ku caddeeyey caqiidada saxiixa inay tahay nabiyullahi ciisa inuu yahay addoon ilaahay kii ali ilihii qaadirka uu abuuray oo ah waxa weye aaba aan lahayn oo lamida nabiyullahi aadam inuu yahay way wa qaala xaafid ibn xajar wuxuu yihi wa kalimatuhu ay ishaaratun waxa weeye inuu yahay ay kelimatu kun haddana uu yahay xuja min allah oo allihii subxaana qaadirkaa uu addoommada calaamad lagu tusayo min gayri abin ee ilaahay inuu wax walba awoodo la tusayo wa amaa wa ruuxun minhu waxaa loogu magacaabay bay dhaheen tasmiyatan biruux ay macnaha inay tahay min ixyaai lmawta macnaha kolley e, wuxuu noolayn jiray ba la yidhi dadka dhintay ayuu soo noolayn jiray ruux marka saasaa loogu magacaabay qaarna waxay dhahan maya macnaha maadaama naf laga abuuray oo qof walba naf baa laga abuuraa isagoo naf bu ku jirta qof walba waa naf ruuxu minhu ay makhluuqatun min cindahu qof walba naf waa ku jirta marka ruuxduna waa nafta ilaahiga subxaana qaadirkaana markuu nabiyullahi aadam abuuray waatuu duriyadiisa inta ka soo saaray dhabarka uu yihi alaftu birabbikum qaaluu bela marka waxuu yihi waxay leeyihin culimadu nabiyullahi ciisa calayhi salaam waxa uu kamid ahaa ruuxdii laga soo saaray nabiyullahi nabiyullahi aadam dhabarkiisa oo la yihi alaftu birabbikum naftaasuu kamid ahaa marka naftiisii maalintaa halkaa laga soo saaray ayaa laga wadaa halkan loo soo diray oo waxa weye markaa ciisa ilahay bisaan qadirka ka abuuray kabacdina markaa saasaa laga wadaa ayay dheheen ama wa qowluhu wuxuu yihi ibn xajar maxaa laga wadaa adkhalahu llahu ljanata ala ma kana min alcalam cala ma kana min alcamal waxaa laga wadaa buu yihi camalkuu doonaba ha sameeye mar hadii uu qofkaasi uu mar intaa qiray oo nebi maxamed qiray oo waxa weye shahaadadii qiray oo nebi ciise qiray oo kil kulli uu qiray waxa weeye qofkaa jannuu gelaya ama camal xun ha wato ama camal sax kollay januu gelaya ama aakhirka jannada ha ka galo ama horayba ha ka gale kollay jannuu gelaya qaala albaydaawiy wuxuu yihi raximahullah daliil wuxuu u yahay qowlkaani oo lagu radiyaya cala almuctazila sheeganaya macaasida qofka sameeyo inuu gaaloobayo naar ku waarayo iyo khawaarijka wa ana man lam yatub yajibu dukuluhu fi nnaar bay yidhahdeen qofkii aan dembiga ka toobadkeeni naar buu gelayaa bay dhaheen la allihii subxaana qaadirka ah qofkuu doono waa cafiya kuu doonana waa ciqaaba rabbigii subxaana qaadirka ah ayaa arrintaa iskale marka qowl kalena waa lagu fasirka culamadu qaar ba waxay leeyihin macnaha way dhici kartaa in laga wado ay macnaha adkhalahu llahu ljanna jannadu ilaahay gelinaya calaa maa kaana min alcamal wixii camal uu sameeyey ayuu jannada ku gelaya macnaha camalkii uu sameeyey ayuu jannada ku gelayaa leannao jannada qof walba hadhow markuu tago camalkii uu samaystay ayaa jannada manziladeeda lagu kala sarraynay sidaa daraaddeed markaa jannada wuu gelayaa qofkaasi booskuu doonabaa ka gale walcilmu cind allah halkaa marka waxay nooga caddaatay qodobkaa xaqiiqada nabiyullahi ciisa inay tahay nabiyullahi ciisa inuu la mid yahay nabiyullahi aadam sidii waxa weeye aabbo uusan ulahayn nabiyullahi aadam hooyana ulahayn in nabiyullahi ciisana uu hooyo leeyahay laakin uusan aaba lahayn oo waaaaban eh, uusan lahayn marka waxa weeye rabbigii subxaana qaadirkaana uu awood uleeyahay inuu arrintaas sameeyo oon cid ka hor imaan karta ayna jirin ayaa marka halkaa inooga cadda qodobka sagaalaad waxaan usoo gudbaynaa bayaanu ana allaha tacaala munazahun allihii subxaana qaadirka inuu ka nazahan yahay oo waxa weeye aan loo tiirin karin oo uu daahir ka yahay in loo tiiriyo ilmo oo la yidhaahdo ilaahay ilmuu dhalay arrintaa marka ayaynu qodobkaana kusoo qaadaynaa inkastoo ay qodob dheer tahay qaala allahu tacala ilah waxa u yihi wa qaaluu waxay yidhaahdeen macnaha mushrikiintii wa qaaluu itakada araxman walada alih subxaan qaadirkaa walad buu leeyahay bay dhaheen laqad ji'tum shay-an idda ay shay-an cadiiman waxaad la timaadeen arrin aad u adag oo weyn oo munkar ah ayay la yimaadeen takaadu asamaawaatu yatafatarna minhu wa tanshaqu alardu wa takiru ljibaalu hadda macnaha arrin aada u culus oo waxa weeye buuraha iyo waxa weeye dhulka iyo kulli ay arrintaas been abuurashadeeda la dildilaacaan oo la maaragtay ay kulli dumayaan ayay arrintaasi ku sheegeen alihi subxaana qaadirka waayo waa arrin aada iyo aad u khaldan weeye inay yidha inay yidhaahdaan ilaahay wiil ilmuhu leeyahy andacow liraxmani walada walaa yanbagii liraxmani walada bal ufiirso alihii subxaana qaadirka uma haboono inuu ilmo yeesho waayo ilmo muxuu uga baahan yahay in kullu man fi samaawaati walard ilaa aati araxmani cabda wax walba oo samada iyo dhulkaba ku nool alihii subxaana qaadirkaabay addoon u yihiin uma baahna marka laqad axsaahum wacaddahum cadda wa kullu ma atiya yawma alqiyaamati farda qof walbana aakhiru imaanayo qaala ibnu kahiir raximah llah waxa uu yihi fabayana anahu tacaala la yanbagii lahu lwalad ilaahay inaan ilmo uhaboonayn oo una ilmo yeelanayn ayuu ilaahay caddeeyey liannahu khaaliqu kuli shay wax walba isagaa abuura wa maalikuhu isagaana leh wa kullu shayin faqiirun ilayhi wax walbana ilaahay xaggiisay faqiir u yihiin oo u baahan yihiin oo isu dulaysan yihiin muxuu uga baahan yaha marka ilmo leannahu qofkaana ilmo markuu raadinayo bilo aadmigu waa daciif ilmihii waa u baahanya biri markuu gabooba ilmuhu wax taraya oo u adeegaya oo u shaqaynaya maxay ilaahay ilma uga baaray ee wax walba kun fa yakun ba oran hay markaasay ahaanaya wax walba waxa samada ku nool dhulka ku nool kulli ilaahay addoommadiisa weeye uma baahna marka aayad kale ilahay waxa uu ku yidhi wajacaluu lilahi shurakaa aljini waa mushrikiintii nimankii mushrikiinta ahaa ayay waxay yidhahdeen wajacaluu lilahi shurakaa aljini bay yidhahdeen alif sanqaadina wuxuu leeyahay mushrikiintii waxay u sameeyeen ilaahay iyo nimankii jinniga ahaa ayay wax wadaajiyeen oo waxay yidhahdeen waxa uu leeyahay macnaha wakhalaqaw lahu baniina wa banaatin bigayri cilmin waxay yidhahdeen malaa'igtu waa banaatullah oo yaa u dhalay bay dheheen marka waxaa u dhalay bay dheheen sida ibnu kathiir uu ku caddaynayo waxay u dhalay bay dheheen macnaha nimankii jinniga ahaa madaxdoodii boqoradii jinniga ayuu ilaahay gabdha ka guursaday markaas waxay u dhaleen malaa'igta marka malaa'igtu waa gabdhihii ilaahay mushrikiintii baa dhahaysa oo waxa weye aan waxba caqli lahayn tacaala allahu cama yaquluna culuwan kabiira ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala cama yasifun ilahay waa ka nisaanya waxay ku tilmaamayaan badiicu samaawaati walard anna yakunu lahu waladun walam takun lahu saaxiba alihii subxaana qaadirkaa waxaasoo dhan waa ka nisahanya dhulka iyo samaawaatkana isagaa abuuroo bilaabay wax uu xaasna ma leh oo saaxibo iyo waxa weye cid uu wuxuu dhashay cid midna male cid u dhigantana ma jirto wa khalaqa kula shayin wax walbana isaga abuuray wa huwa bikuli shayin caliim wax walbana waa ogiyo cilmigu uleh ilahay waxau yidhi dalikum allahu rabukum rabbigiini waka laa ilaha ila huwa khaaliqu kuli shayin facbudu allaha subxaana qaadirkaa oo aan la dhalin oo aan wax dhalin oo wax walba awooda kaa weye rabbigiini iyo caabuda ayaan qaala ibn kair raximlah wuxuu yihi fabayana anahu khaaliqu kuli shayin fakayfa yakunu lahu walad wax walba ilaahay hadduu abuuro see ilma ugu ahaanayo wlwaladu laa yakunu ila bayna shay-ayni mutasa maaratay mutamaathilayni macnaha laba shay oo isku dhigma oo isku dhow dhow ayaa ilmuhu ka dhasha matalan nin iyo naag waa isku dhow yihin oo waxa weye isku dhigma oo waxa waa laba qof oo wada basharoo bilow-aaniya allihii subxaana qaadirkaa maba jiro wax u dhigme eh see ilma ku dhalay oo yaa u dhigma cid u dhigan kama jirto wax walba waa addoommada ilaah waturaa qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad ay macnaha allihii subxaana qaadirka ahaa cid u iyo waxa weye waa keligi waa axad laa nadiira lahu cid u fi daatihi walaa sifaatihi walaa fi afcaalihi cid u ma jirto tilmaantiisa iyo wax walba kulli waa keligii assanad ee assayid waxa weye kii loo baanaa oo cid walba oo waxa weye kulli dadkao dhan faqiir u ahaayeen isaga weye oo maamulayay lam yelid lama dhalin oo wax dhalay ma jiraan walam e, e, lam yelid wax ma dhalin walam yuulad ay macnaha lam yelid lam yuujad minhu waladun waxma dhalin walam yuulad isagana lama dhalin oo cid ka horreysa o dhashay ma jirto walam yakun lahu kufuwan axad cid u dhegantana male haddaba marka see loo oran karaa ilaahay walad buu leeyahay tacaala lah camaa yaquluuna culuwan kabiira ilahay waa ka nazahayaa waxa haddana ilahi waxau yihi qaala allahu tacaala yaa ahla alkitaabi laa taqluu fi diinikum ahlu kitaabkii baa lala hadlay mushrikiintii markii laga hadlay ayaa haddana ahlu kitaabki lala hadlay waxaa la yihi eh, ahlu kitaabo war diintiina guluwi ku samaynin oo see baad ugu samaynaysaan walaa taquluu cala allahi ila alxaqa ilahay waxaan xaq ahayn ka dhihinina inama almasiixu ciisa bnu maryam nabiy llahi ciisa waa wiilkii maryama ay dhashay wey rasuul llahi waa rasuul ilahay wa kalimatu alqaha ilaa maryama waruuxu minhu waa soo sharaxay waxa la yihi faaaminuu billahi wa rasuulih rumeeyaa la yihi ilahay iyo rasuulkiisa walaa taquluu talaata saddex ilaah baa jira ha dhihinina intahuu khayran lakum taasaa idii khayr badane ka joogsada inama allahu ilaahun waaxid ilaahay waa keligi subxaanahu an yakuna lahu walad ilahay waa ka nasahan yahay inuu ilmo yeesho lahu ma fi samaawaati wama fi lardi muxuu ilmo uga baahan yahay samaawaadka iyo dhoolkaba inta joogto o dhan isagaa le lahu ma fi samaawaati wama fi lardi wa kafaa billahi wakiila ilahayna cid walba isagaa wakiilka marka uma baana inaad tirahdaan ilahay ilmuu leeyahay xad buu leeyahay looma baahno wey haddana waxaa la yidhi ciisaha aada leedihin waa wiilki ilaahay lan yastankif almasiixu an yakuna cabda lilah nabiy llahi ciisa kama kibirin iskala mana weynaan inuu noqdo addoon ilaahay oo waa ogolya walalmalaaikatu lmuqarabuun malaaigtuna waa ogoshahay inay addoommo ilaah yihiin haddaba waman yastankif can cibaadati wayastakbir fasayaxshuruhum ilayhi jamiica qofkii iskala weynaada oo iskala kibraana oo waxa weye ka kibra cibaadada ilaahay oo iskala weynaada naar baa ilahay u yaboohay inuu geliyo oo naar buu gelinaya hay ilaa qofkii ka toobad keenay mooy qaala ibn katir llah waxa uu yihi allihii subxaana qaadirka aanu kitaabkii wuxuu ka naahiyey waa yahuud iyo nasaara ilahay wuxuu ka naahiyey inay guluwi sameeyaan oo diintiina guluwi ha ku samaynina li waayo guluwigu waxa weye waa mujaawasatu lxaddi xadka in la dhaafo wey nasara waxay yidhaahdeen ciisa ayay guluw ku sameeyeen oo waxay yidhahdeen waa wi waa wiilki ilaahay yahuuduna quluw bay sameeyeen oo waxay yidhahdeen oo ifraad bay sameeyeenoo waxay yidhahdeen maya waxa weeye waa waladu zina labadoodaba marka khalad bay ku dhaceen laakin qowlka saxiixa waa maxay waa qowlka mu'miniinta oo odhanaya inuu yahay cabdullahi wa rasuuluh inuu addoonkii ilaahay yahay ilaahayna unan maaragtay abuuray oon n unan ahayn waxa weeye aan ilaahay loo tirin karin o la oran karin waa wiilka ilaahay cabdullahi wa rasuluh oo waxa weeye ay dhashay maryama wa kalimatu alqaa ilaa maryama waruuxu minhu saas ayaa saxiixa qowlkaas ayaad qaadanaysaan ayaa la yidhi qowlkaa dhahaya oo ka joogsada dulmigan iyo xaaraamtan aad ku socotaan oo waxa weye aad samaynaysaan haddaba marka waa waadix oo waxa weye marka way caddahay in waxa weye ciisa uu yahay maaragtay addoon ilaahay ina matala ciisa cind allahi ka matale aadam waatay inoo soo hormartay khalaqahu min turaab aayad kale ilahay waxa uu ku yidhi waqalu itakada waqalu itakada allahu walada subxaanahu bal lahu ma fi samaawaati waalardi kullu lahu qaanituun badiicu samaawaati waalardi ida qadaa amran fainama yaqulu lahu kun fayakun marka nasaaradii marka arrintaa loo diiday oo loo caddeeyey oo maaragtay maadaama ay yidhahdeen waa wiilki ilaahay oo qowlkoodii la baabilgeliyey bal yahuudiina u fiirso yahuudina ilaahay muxuu yidhi wa qaalat ilyahuudu cusayr bnu llah iyagana qulubi kale ay sameeyeen waxay yidhahdeen cusayr waa wiilki ilaahay waa ninkii si suurata baqara ka sheekaysay oo waxa weeye maaragtay inta ilaahay dilay haddana soo nooleeyey isagoo dameerkiisiiba oo laga sheekeeyey oo marka ihahdeen may waa wiilka ilaahay haye wa qalat inasara almasiixu bn allah masix wey waxay yihahdeen iyaguna nasaaradiina ciisa wiilka ilaahay dalika qawluhum biafwaahihim yudaahiruna qawla aladina kafaruu min qablu qatalahum allah anaa yufakun ayuu yihi ilahay wuxuu yihi ibn kair raximah llah alihii subxaana qaadirka wuxuu halkaa inoogu cadeeyey ana alyahuuda wاnasara lacanahum allah nacadda ilaahay ku dhacdee inay waxa weeye dhumeen oo waxa weeye ay baadinimo ku socdeen oo ay yidhaahdeen ilaahay ilmuu oo waxa weye arrintaasi ay baatil tahay tacaala llahu camaa yaquluuna culuwan kabiira wa akbara anahum laysa lahum daliilun walaa mustanidun daliil ma haystaan ilaa inay raaceen qowl dad hore oo gaala ay yidhaahdeen mooye wax kale ma haystaan wa wahaakada mushrikiintii carabtuna saasoo kale yihaahdeen malaa'igtu waa banaatullah oo waxa weye jinnigiibuu ka guursaday markaasay saas arrintaa ku yimaadeen malaaigtu iyaguna qowl kala ma haystaan ilaa inay raaceen ummadaha hore qowlkoodii oo qowlkaa baatilkaa ku socdaan mooye ilahay waxau yihi fastaftihim ilaha m aayadda waxaa ka horreysay wajacaluu wajacaluu lmalaaikata aladina hum cibaadu raxmani inaata ashahiduu khalqahum satuktabu shahaadatuhum wayus'aluun waxaa la yidhi macnaha waxay yidhahdeen malaa'igtu waa carruurtii ila waa gabdhihii ilaahay ilahay waxa yidhi mayaga ogaa markii la abuurayay oo arrintaa ka markhaanti kacaya waa la weydiinayaa oo waxa weye arrintaasi waxay noqonaysaa arrin la weydiinayo oo waxa weye alla markhaanti gelin doon arrintaa iyagaa la weydiin doona waana la qoraya waxay ku hadleen aayad kale wuxuu ku yidhi fastaftihim alirabbika albanaatu walahum lbanuun am khalaqna almalaaikata inaata wahum shaahiduun alaa inahum min ifkihim layaquluun walad allahu inahum lakaadibuun ilahay waxa u yiri weydii baa la yidhi ilaahay ma gabdhuu yeesha idinkana wiilal bidi siiyey idinka waa idinka gabdhaha xabaaraya oo ka faamaya oo wiilasha keliya rabee ilaahay maxaa gabdha ugu tiirinaysaa sow dulmi iyo baabilnimo maaha inaad ilaahayna gabdha utiirisaan idinkuna aad waxa weye wiilal keliya rabtaan mise idinkaa ogaa markii la abuuraya gabdhaha waa maya haddaba marka ilaahay wuxuu yidhi been bay sheegayaan iyo ifk ayay sheegayaan been cabuurashu oo waxay leeyihin ilaahay baa wiil yeeshay ilmo yeeshay asdafa albanaati cala lbanin ma lakum kayfa taxkumuun afalaa tadakaruun am lakum sulطaanu mubiin fa'tuu bikitaabikum in kuntum saadiqiin ila aakhir aaya haddaba arrintaasoo dhan waxa weeye waa baatil ay la yimaadeen ilaahayna ilmo looma tiirin karo tacaala allahu cama yaquluuna culuwan kabiira aayadka ilahi waxa uu ku yihi waqaalu itakada araxmanu waladan subxaanah bal cibaadu mukramuun maxaa yihi marka malaaigti baa ilaahay ka warramay malaaigtu waa maxay marka haddayna banaatula ahayn waa addoommo ilaahay oo waxa wey rabbigii subxaana qaadirka abuuray laa yasbiquunahu bilqowli wahum biamrihi yacmaluun kalamana hormarayaan oo waxa weeye amarka ilaahay bay ku socdaan waxaan ilaahay amrin oo ilaahay u dirinna ma samaynayaan waa cibaadu mukramuun oo laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun aayadkan ilah waxa uu ku yidhi alxamdu lilahi aladi anzla calى cabdihi alkitaab walam yajcal lahu ciwaja qayima liyundira ba'sa shadida min ladunhu wayubashir almu'miniina aladina yacmaluuna asalixaati ana lahum ajran xasana maakidiina fihi abada markuu ilaahay ku furfurtay fi suurati alkaafi aayadaha ayaa ilahay waxa uu yidhi wayundira aladina qaluu itakada allahu walada ilah wuxuu u dibayaa nebigani kuwii yiri ilaahay ilmuu abuurta ilmuu leeyahay oo ilmuhu dhalay ayuu ila nebigu u digaya oo uga digayaa ciqaab iyo cadaab khatara uga digaya ma lahum bihi min cilmin cilmina ma ay laha baa la yidhi oo cilmi umala arrintaa walaa liaabaa'im aabbayaashoodna umalahayn kabura kalimatan takhruju min afwaahim in yaquuluuna ila kadiba macnaha waa arrinteen hawaasa oo iska abuurteen oo kediba ah ee wax cilmiga ah uma haystaan ayuu alihii subxana qaadirkaa caddeeyey kabacdi baa ilahay wuxuu inoo caddeeyey ilaahay geni inuu ka yahay inuu ilmo yeesho aayaduhu aad bay u kusoo arooraya oo waxa weye aad bay u fara badan soo gaabinayna insha allah ilahi waxau yihi waqaaluu itakada allahu walada subxaana huwa alganiyu lahu ma fi samaawaati wamaa fi lardi in cindakum min sulطaanin bihada ataquluuna cala allahi ma laa taclamuun war ma wixiidan garanayn baad ilaahay ka dhahaysaan o idan cilmi uhaysan daliil uhaysan war ilaahay maad ka baqdaan oo arrintaa iska daysaan weyn haddaba alihi subxaana qaadirka huwa alganiy gani buu ka yahay inuu ilmo yeesho inuu waxa weeye waxaas oo dhan loo tiriyo kuwa been abuuranaya qul ina aladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba laa yuflixuun kuwa ilaahay ku been abuuranayana weligood ma liibaanaya oo khasaare iyo halaag baa u udambeeya iyo cadaab mataacun fi dunya uma ilayna marjicuhum uma nudiiquhum alcadaaba ashadiida bima kanuu yakfuruun marka intaasaa udambaysa oo waxa weye haraagaas ayaa udambeeya qaala ibnu kair raximahullah waxa weye aayadahani waxay inoo caddeeyeen alihii subxaana qaadirka aayadahan inoo sheegay waxay raddi ku yihiin gaaladii oo dhan oo waxa weye yahuuddii mushrikiintii carabta nasaaradii falaasifadii kulli dadkii lahaa ilaahay ilmuu leeyahay gabdhahaa waxa weye u ah xaggaa u ah kulli waa lagu radiyey oo waxa ilaahay caddeeyey subxaana qaadir inuu maaragtay uunan ilmo lahayn oonan u habboonayn oo arrintaan ilaahay loo tiirin karin ayuu allihii subxaana qaadirkaa arrintaan oo dhan ku caddeeyey haddaba marka qowlkaas allihii subxaana qaadirkaa uu caddeeyey ayaa saxiixa looma tiirin kara marka allihii subxaana qaadirkaa ilmo iyo waxa dadka mu'miniinta ah, alxamdulilahi rabi alcaalamiin maanta waxa weye uma tiirinayaan laakin gaaladii ayaa dhahaysa leanna nasaaradii markii ay yidhaahdeen ilaa yawmi alqiyaama markay ku hayaan oo yidhaahdeen waxa weeye maqaaladoodii macruufka ahayd oo yidhahdeen waa ibnullah ciisa ayaa qur-aanku aad u badiyey marka in la radiyo oo waxa weye aad iyo aad buu qur-aanka ugu badan yahy wuxuuna alihii subxaana qaadirkaa u ballan qaaday dadka saa dhahaya oo arrinta noocaasa la imaanaya inay geli doonaan cadaab oo halaag la kulmi doonaan ayaa allihii subxaana qaadirka u ballan qaaday wuxuuna inoo caddeeyey allihii subxaana qaadirka ahaa kalaamka xaqa inuu yahay kalaamkaas kitaabka qur-aankaa kusoo arooray oo waxa weeye saxiixa inuu saa yahay waayo allihii subxaana qaadirka waxa uu yihi walow kana min cindi gayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan katiira hadduu maaragtay kitaabkan qur-aanka iyo waxa weye caqiidadan laga sheekeeyey ay ilaahay waxaan ahay xaggiisa ka imaan lahayd oo kitaabku uu cid kale ka imaan lahaa way isku khilaafi lahaayeen oo khilaaf badan ayaad ku arki lahayd laakiin sida saxiixa waxa weeye allihii subxaana qaadirka ayaa kitaabkan qur-aankaa keenay oo waxa weye soo dejiyey oo waxa weye markaas caddeeyey inay arrintu saa tahay marka nabiyullaahi ciisa calayhi salaam arrintiisu waa nooca oo waxa weye rabbigii subxaana qaadirka ayaa abuuray aayadahaas dhan baa marka inoo cadaynaya inuu ilaahayna ka nasahan yahay aan la oran karinna ilaahay ilmuu leeyahay qofkii yaraada ilaahay ilmuu leeyahayna inuu ku gaaloobayo oo waxa weye uu gaalnimo gacanta la gelayo ayaa halkaas marka inooga caddaatay oo waxa weye maaragtay waadixa insha allahu tabaaraka watacaala halka ayaan ku joojinaynaa qeybtii labaad qeybta saddexaad na waa inoo imaan doontaa waa ugudbi doonaa in sha allahu tabaaraka watacaala wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin